asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma salli wasalim wazid wabaarik calayh wabacd walaalayaal waxaa ilaahay mahadii ah in mawduucii iyo maalinkii iyo muxaadaradii aynu qorsheyneynay ay inoogu dhacday ilaahay fadligii sidii aynu doonaynay fadhiga aada fadhidaan meelaha fogey aad ka timaadeen waktiga hore aad soo kalahdeen fadhigiinaan inagoo soo daahnay intoo dhan ilaahay waxaan idinkaga baryayaa sabirka aada noo sabirteen in maalinka qiyaame inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab ilaahay idinkugu gudo bikayri xisaab jannadiina idiin geeyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto dhibka allaha ka qaado xanuunka allaha ka qaado culayska allaha ka qaado albaabada khayrka allaha u furo ilaahay waxaan ka baryay inta xanuunsan allaha caafiyo inta maqan allaha soo uruuriyo inta kala tagtay allaha isu soo celiyo ilaahay waxaan ka baryay adduunka waa laba beri waa laga tegayaaye ilaahay nagama tagsiyo ilaa isagoo raalli naga ah mahane haddaynu ka tagna rasuulka maciise janatulfirdows allah soo kaageeyo walaalayaal kunuu cibaad allahi ikhwaana ahaada addoommo alle oo walaala ah waa mawduuceena runtii aan rabo maanta daqiiqaadkan daqiiqadaha horteena ah in aan dul istaago ilaahay waktiga ha inoo barakeeyo carabkaygana ha ku sugo sida wanaagsan igana yeelo kii hadalka u dhiga sida uu ku habboon yahay innaga oo dhan oo nafsadeyda ugu horeysana ilaahay ha inagu anfaco kuwii kuwa ku dhaqmana allah inaga yeelo walaalayaal idaylkeen waxaynu nahay daa'imanna waa ku celceliyaa ee hal reer ayaynu nahay reerkaana annaga ama awowyadeena nooma ayan samaynin bal allihii ina abuuray ayaa hal reer inaga yeelay one family oo la yiraahdo walaalo walaalo waxaana qabiilkaas ku mudanay oo ilaahay uu noogu yeelay waxa weeyaan waa iimaanka uu noo dooray iimaankana ilaahay baa noo dooray ilmaha aadam oo dhan markii loo soo diray rususha risaalada loogu soo dhiibay wa way kala baxeen qaarna way diideen qaarna way qaateen intii qaadatay iimaanka ee risaaladan ogolaatay ayaa ilaahay uurkooda wuxuu geliyay iimaankan macaanka badan ee qurxoon markaasaa ilaahay wuxuu yidhi intiinaan risaalada qaadatay ee iimaankan la yimid waxaad tihiin one family oo aan jeclahay ha family walba ka fiican waa hal qabiil waxaa laydin yidhaahdaa walaalo wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwatun dadka mu'miniinta ah ee iimaanka qaatay ee risaaladan ogolaaday i aaminay hoggaanka ii dhibtay intiinan waa in aan doortay waana walaalaa tihiin waxaad ku walaalowdeen waa iimaanka dadkii kale iyo annaga marka annagaa ka sarreynaa <coughs> ya annaga waxaan noqonay laandheere ayaanu noqonay waxaanu ku noqonay waa iimaanka ilaahay iimaankaasu marka nagu kor yeelay soo reerkan walaal la yiraahda ama walaalo wuxuu ka sarreeyaa reeraha kale waa ka uu dhahaya alle yarfac illahu aladiina aamanuu minkum ilaahay wuxuu sare u qaaday oo uu kor yeelayaa waa ilaa qiyaami saaca ogow cid walboo kusoo biirta reerkan oo u nasab sheegata ku faanta qabiilkan la yiraahdo walaalo ilaahay wuxuu kor yeelayaa dadka idinka midka ah ilmaha aadam inta iimaanka qaadatay qabiilkan soo raacday Ah, soo qabiilkan waa qabiil aad u wanaagsan marka haddii lama rabo marka dadka one family ah ee reerkan ku dhex jira inay isqoomaan inay jalaafo isu dhigaan inay maaragtay isxasdaan inay isdulmiyaan inay isxaqiraan lama ogola ha marba haddii reerka aad kusoo biirtid waa ixtiraam waa family la rabo inay ku noolaadaan adduunkan ixtiraam iyo isqadarin iyo iswalaaleyn isu tanaasulaad isu sabrid ya in laysu turo in laiscaawiyo in laiskaabo in la midoobo in wax xumaanta layska reebo wanaagga laysfaro in laysu naxariisto ya ragga iyo dumarkaba reerkan marka xataa ilaahay wuxuu gaaray guurka xataa wuxuu yihi reerkan keligii ayaa isguursanaya ha raggooda iyo labkooda iyagaa weli isu ah iyagaa isxiriirinaya iyagaa isguursanaya cid kale maya cid kale ma guursanayaan maxaa wacay ciddan waa cid laandheera ah ha waa cid laandheer waa cid gob ah a ciddan gobta ahna gunta ma guursanayso gun iyo laangaab waad garanaysaan soo maaha waa inta ku hartay gaalnimada ku hartay weeyaan ee aan iimaanka qaadanin ma aha sidaan anaga u naqaana in walaalaha qaarkood ay isu tilmaamaan iyagoo aabbayaalkood fiirinaya inay isdhahaan anagoo laan dheera ah kii kalena uu xaqiraayo madmuum waay taas lama ogola isma xaqiraan wuxuu leeyahay rasuulkeena salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi almuslimu aku lmuslim muslimku waa walaalka muslimka kale waa walaalo ka wanaag badan kana qiimi badan kan dhiigga iyo nasabka iimaanka ciyaar ma aha maxaa wacay kan dhiiggii nasabka adduunka ku kala tegi kartaan kan aabbahaa dhalay adduunkaad ku kala tegi kartaan haddii uu qaato diin kale imisa qaadatay diin kale oo xataa aan isdhexlaynin laakiin kan iimaanku walaaleeyey adduun iska dhaafay aakhiro xataa kala tegi maayaan ya waa asal waa wax soconaya waa qabiil aada u barakaysan marka qabiilkaasaa ka wanaagsan reerkaasaa ka wanaagsan reeraha kale marka in la xoojiyo almuslimu aku lmuslim laa yadlimuhu walaa yakduluhu walaa yaxqiruhu bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim ah, ma dulmiyo walaalku muslimku waa walaalka muslimka kale muslimiin idinku walaalaatiin intiinaan is-ag fadhida raggiina iyo dumarkiina walaalaa tihiin bal gabdhihiina is-ag fadhiyo walaalaa tihiin ha walaalkuna ma dulmiyo walaalkii kale ma dulmiyo afka kuma dulmiyo isha kuma dulmiyo sanka kuma dulmiyo yuno sanka xataa waa laisku dulmiyaa soo maaha ya a sankii ii taagtaa lagu leeyahay sankii dhag dhag ka siinay bay dhaqaajinaysaa dhegta kuma dulmiyo wax kuma qaado ya ma dulmiyo a ah, ma xaqiro qof waxaa dembi ugu filan dembi waxaa ugu filan oo uu cadaab ku mudanaya in uu walaalkii muslimka ah uu xaqiro in yar allaha ka dhigay cirdigiisa inuu xaqiro laynooma ogol marka waxaa la yidhi inama lmus inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo ha ibliis baa jira oo aan ogoleyn walaal aan ogoleyn marka uu ku dhahayo xabiib salawaatu llahi wasalaamu alayhi kunuu cibaad allahi ikhwaanan oo cinwaankeena ah noqda addoomo alleh oo walaala ah raggiina dumarkiina waxaa meesha ku jiro ha noqonina addoomo ibliis oo col ah ya a tallaabo walbo alla u qaadayaa kasoo horjeeda ibliiskana tallaabo u qaadaya markaa raacin baa lagu yiri wadadiisa addoommo allo walaala noqda haddii marka ibliisku uu nasqi in yar hadduu wax idinku taabto oo uu dhexdiina geliyo xumaan in yar markiiba maxaa la rabaa oo labadaa qalbi ay isu xumaadaan markiiba waxaa la doonayaa inta qalbiga san ee walaalaha kale ayaa loo digayaa fa aslixuu bayna akhawaykum ha degdega markiiba mu'miniintu waa walaalee hagaajiya oo islaaxiya oo dhexdooda maslaxa dhiga ya si wanaagsan inta qalbiga wanaagsan markiiba ha la walaaleeyo walaalaha ha loo tago ha la islaaxiyo dhexdooda alislax bayna annaas ilaahayna ka baqa ha labadiiba waa loo digayaa labadii is cuntay labadii isxamatay labadii isqanjaruufatay labadii wax kala gaareen xurgufta ilaahay ka baqaa laleeyahay walaalaa tihiine ilaahay ka baqa kuwii kalena waxaa laleeyahy wanaagsanaa qalbiga wanaagsanaa idinkana ha ka daahine markiiba u taga walaalaho islaaxiya dhexdooda ilaahay ka baqa ilaahay uga baqa inaad ka daahdaan inaydin islaaxinin ilaahay uga baqa ordaya markiiba markiiba waxaa rabaa labada ruux in la tirtiro ya waxa dhex galay qalbigooda in laysu nadiifiyo maxaa yeelay reerkan ilaahay iyo rasuulkiisa islaamku waxay doonayaan in hal qalbi ah ay ahaadaan hoolkan aan fadhina maanta hal qalbia ah inaan ku joognaa loo baahan yahay waa islaam muslimka dhabta ah saas wey iimaankaa keenaya sidaa waa xalaawat liimaan ay wiilasha sheegayaan imika hal qalbi ah inaanu ku joogno ayaa la doonayaa degdegaa la leeyahay ilaahayna ka baqa ha ilaahay ka baqa maxaa yeelay eeg marka dadku ay walaalo noqdaan oo hal qalbiga ah la noqdo xurguf markay timaado inta loo ordo la islaaxiyo maxaa ka dhalanaya waa cabsi cabsidaasna wallaahi qofku ilaahay uurkiisa geliyo oo ilaahay sidaa uga baqo warkiisa qaata wallaahi caaqibada wanaagsan ninkaasa iska leh allah ilaahay baa dhahaya walcaaqibatu litaqwa ah. ciribta wanaagsan adduun iyo aakhiro <coughs> waxaa iska leh cabsida qofka zaad sahay ka dhigta aayad kalen uu ku leeyahay waalcaaqibatu lilmuttaqiin dadka ilaahay ka baqay oo ilaaliyey walaalnimada ilaaliyey marka xurguf ibliisku ku keenana markiiba dadka qalbiga wanaagsan intay u ordeen islaaxiyey dadkaa iyaga ah ciribta wanaagsan kuwaasaa iska leh allahu akbar ya marka cabsida shay aada iyo aada u wanaagsan weeyaan wattaqu llaha he maxaa markaa kadib imanaya adigoo cabsi helay zaad ka dhigtay weliba noqday kan ummadda qabiilka ninka ugu qiimiga badan cabsida ciyaar maaha markii la weydiiyey xabiibku salawaatu llahi wasalaamu calayhi man akramu nnaasi dadka yaa u karaamo badan u wanaag badan muxuu yihi atqaahum ka ugu cabsida badan ilahayna muxuu yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum atqaahum ina akramakum cind allahi atqaakum ha kan idinkugu cabs kan idinkugu wanaaga badan ilaahay agtii janatulfirdows rasuulka la galay salawaatu llahi wasalaamu aleyh waa kiina uga cabsida badan ha aad markaad cabsidaa heshid oo aad ku heshid walaaltinimadii iyo in yar xurguf haddii walaalaha kala gaaraan in ay kuwa kalena u degdegaan waxaa kaloo ilaahay uu siinayaa lacalakum turxamuun inuu ilaahay idin naxariisto Ah, raxmad baa jirta haddana imanaysa raxmaddana waa mida jannada lagu gala qofna camalkiisa ku geli maayo jannada camalkan janno idin geyn maayo laakin maxaad ku helaysaan marka jannada waa qaali salaadan aan forforsanayno un soonkan zakadan waxaan angegan ee aan khushuuca lahayn xataa hadday khushuuc yeelata yaa ka khushuuc badnaa xabiibkeena yaa ka cabsi badnaa xabiibkeena yaa ilaahay uga dhawaa xabiibkeena markii la weydiiyey adiga camalkan ku geli maysid miyaa jannada mayuu yiri camalkan janno igeen maayo ilaa inuu ilaahay naxariistiisa ugu dado maahane camalkan marka waa maxay faaidadiisa wuxuu kuu geynayaa naxariista ilaahay naxariistiisa qaali weeyaan raxmaddiisa taasaa jannada lagu tegi karaa marka raxmaddiisa qaali weeyaan ilaahay ya marka camalkaa naxariis ilaahay buu noo dhaweynayaa waxaa lagu yidhi haddii dadku walaalaha ah dadku waa walaalo mu'miniintu waa walaalo dadka islaaxiya ayaa la yidhi dhexdiina walaaltinimada ilaaliya sulaxa ilaaliya cabsi baad helaysaan kadibna ilaahay wuu idin naxariisanayaa naxariistaas walaalayaal waa midda ummadda isu keenta aan dul istaaga in yar waa midda ummadda isu keenta ummadda qalbigooda wanaajisa jilcisa ballaarisa waasaca ka dhigta allah rasuulka miyaan la oran sala allahu alayhi wasalam ku salli xabiibkaage fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastagfir lahum washaawirhum fi lamr faإida cazamta fatawakl calى اllah in allaha yuxib اlmutawakiliin naxariis ilaahay uurkaaga yeelay ilaahay kulligeena naxariistiis uurkeenna ha yeelo naxariis ilaahay uurkaaga yeelay oo uu uurkaaga ka buuxiyey ayaad jileec ku noqotay ha haddii aan la gelin lahayn eeg oo aad ahaan lahayd fadan haddaad ahaan lahayd dabeecad xume nin dabeecad xun ya oo angegan khaliid alqalbi oo qalbigiisu dhagax yahay qalbi dhagax haddaad ahaan lahayd ya oo aada maaragtayy angegnaan lahayd nin uur xun qayli badan caay badan maaragta uur mariid ah af xun ya dabeecad laawe ah haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik way kaa kala tegi lahayeen dadka ha way kaa kala tegi lahayeen laakiin maanta waxaa lagaaga kala tegin waa maxay waxaa lagugu soo ururaya hareeraha lagaaga fadhiyo waa maxay dadku ku jecel yihiin cashaan qalbigaaga jilcan maxaa jilciyey naxariista ilaahay ku wadeeca yeelay ha naxariistaas waa naxariis uu geliyey ilaahay mu'miniinta wuu geliyey sifooyinka ay ka mid tahay naxariistaas waynu leenahay ha markaa kadib baa waxaa la yidhi facfu canhum muminiinta sida laga rabana waa sidan facfu canhum cafi baa yihi dadka walaalaa tihiin idinka oo dhan wax la amrayo waa aabihiina ogow waa xabiibkiini waa rasuulkiini ayaa la leeyahay ilmahaaga cafi ha ummadaada cafi mu'miniinta cafi ha cafi oo dembigoodana ilaahay u bari inuu ilaahay dhaafo u dembi dhaaf weydiiye waa sida laynaga doonayo haddii gabadhu walaasheed muslimada kale ah ay u gafto ha cafiso facfu can cafi cafiskela ha ku ekaynin waa walaalka iimaanka ah ka qiimi badan yani walaalka kale ee dhiiggee ilaahayna bari ha u bari ilaahay markaad cafisid ilaahow walaasheed soo hanuuni ilaahow qalbigeeda wanaaji burcad mari ilaahow walaal fiican naga yaal ilaahow dembigeeda dembiga waalidiinta cafi markaa kadib maxaa imaanaya marka inta laiscafiyo ilaahay laisu weydiiyo dambi dhaaf waxaa imanaya dadkii halka fameli ahaa ee walaalaha ahaa iimaanka ku walaaloobay inay noqdaan qalbi qof keliya markaa kadib rasuulka maxaa la dhahayaa waxaa la dhahayaa washaawirhum fi lmr washaawirhum la tasho seen waxyeelaa ah mustaqbalka seen wax u sheegnaa seen wax u gaarsiinaa u jihaadnaa dawlad u dhisnaa la tasho markaa kadib eeg waktiga la leeyahay la tasho waa marka laiscafiyo oo walaalo la noqdo oo maaragtay laysu dembi dhaaf weydiiya qalbiga laysu xaara waa lays hor fariisan karaa soo maha ha waa lais fiirin karaa talo waa la wadaagi karaa laakiin ka waran iyadoo uurka wax laysugu hayo ilaahay ma uusan dhihin sidaa abadan ma jira aayad qur-aanna laguma sheegin xadiisna laguma sheegin dad qalbiga wax isku haya in la yiraahda reer wada dhista abadan waa mustaxiil dad qalbiga ismariid isu ah qalbiyo madmadow in la yiraahdo wada tashta maxay ku wada tashanayaan ilaa tashigan kadib ilaahay baa la tala saaranayaa suu ilaahay marka kugu hiilinaya suu ilaahay wax kugu qabanaya suu ilaahay ku caawinaya ilaa anaga xeeladna ma lihin quwadna ma lihin ilaa bimacuunat illaah ilaahay inuuna kaalmeeye maahane see lagu helayaa kaalmada ilaahay waxaa lagu helayaa in qalbiyada laysu xaro walaalo la noqdo hal qalbi ah ayaa rasuulkii salawatullahi wasalaamu caleyh asxaabadiisu intaasoo kun boqolaal kun hal qalbiyay lahaayeen hal qalbi ah ha marar baa jirtay dagaalada qaarkood sida uxud oo kale qaar kamida saxaabada qalbigooda wax yar adduunyo gasho halaabay waaba la ogaatay ku dhacday ha xataa rasuulkii baa dhaawac soo gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxaa la rabaa hal qalbi ah marka la yihi facfu canhum wastagfir lahum washaawirhum fi lmri markaa kadib faidaa cazamta haddii tale aad meel wada dhigataan go-aan gaadhaan fatawakal cala allah ilaahay tala saarta wuu idin caawinayaa ilaahay maxaa yeelay in allaha yuxibu lmutawakiliin kuwa ilaahay halka qalbi ah ee wadatashada ee haddana hal go-aan gaara ilaahay u bandhiga ilaahw anaga sidaasaan talo ku gaarnay adigana nacaawi ilaahay kuwaasuu jecel yahay warsaw maaha marka yaa la leeyahay kuwa la dhahayo waa kuwe fa aslixuu bayna akhawaykum faaslixuu bayna akhaw ya ya yaa la dhahayaa waa mu'miniinta iyaga dhexdooda idinkaa inama almu'minuuna ikhwa idinkaa walaalo ah ya ee dhexdiina islaaxiya aayaddaas ma waxaad ka fahmaysaan war idinkaa mu'miniin wa ah walaalo ah hal qalbi baad tihiine haddii khilaaf idin dhex yimaado kuwa kale ee gunta ah laangaabka ah mushrikiinta ah ee aan iimaanka qaadanin ee familiga aanan kamidka ahayn ha idin yimaadaan oo ha idin islaaxiyaana ma ka fahmaysaan meesha waa maxa familigan walaalahan markay iskhilaafaanba u tegaya gaalada u tegaya ee islaaxinaya shir baa maraykan u qabtay shir baa talyaani u qabtay shir baa ingiriis u qabtay etoobiya u qabatay yaa la yidhi ha islaaxiyaana waa inta qalbiga fiyow reerka dhexdiisa reerkan laandheeraha ah walaalaha ah ma waxay u baahan yihiin laangaab ma waxay u baahan yihiin cid ka hooseysa keliya waxay u baahan yihiin iyaga dhexdooda inay wada tashadaan iyadoo dhexdooda inay heshiiyaan ilaahayna ay tala saartaan khalaas arrinka saasuu ku xalismaaya laakiin waddada marka la diiday walaalnimadii horta la diiday islaaxii la diiday tala saarashadii la diiday ayaa ilaahay naga yeelay meel xunna geey soo maaha marka walaalaynu nahay aynu bilowno hoolkan aynu ka bilowno walaalku muslimadu ama muslimku waa walaalka mus waa walaalka muslimka kale weeyaan waxaa la yihi ah, almuslimu aku lmuslim ma dulmiyo walaalkii ilaahayna waa ma waa kuu xadiisulqudsiga ku lahaa yaa cibaadii inii xaramtu ظulma calى nafsii wajacaltuhu wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu nafsadayda dulmiga waan ka xarimay addoommadii allow idin dulmin maayo idinka oo addoomadaydii ah oo aan idin idin dulmin karo ma laga yaabo inaan idin dulmiyo cadaaladda anaa bilaabayuu leeya alle subxaanahu watacaala idin dulmin maayo dhexdiinana xaaraan baan ka yeelay ee ha isdulminina maxaa waay walaala dulmiga waxaa ka mid ah in walaashu ay cunto xoolaha walaalkeed ha ama xoolaha walaasheed dhexdiina xoolihiina inay cuntaan xaqdarre aada ku cuntaan waxaa la rabaa labada qof waxaa dhex maraya bitibi nafs qalbigaagoo wanaagsan adigoo faraxsan maxaa ajar baad ka helaysaa wixii xalaal bay kuu noqonayaan laakiin markaad walaashaa xadid walaashaa wax ka qaadatid oo aad ma oo meermeeraysid deen ka qaadatid iyadoon ogeyn wax ka qaadatid dhac iskaba daabe iyo maaragtay iyo khiyaano kale xataa wixii xalaasha ahaa aad ka meermeer khalad weeyaan Ah, walaa takuluu amwaalakum baynakum bilbail a ah, dhexdiina ha ku cunina xoolaha si xaaraana ha u cunina a ah, lama ogola lama ogola eeg xabiibku wuxuu ley salawaatu llahi wasalaamu alayh faman qadaytu lahu bxaqi muslimi fainamaa hiya qicat min annaar falyakudha aw liyatrukha wuxuu yihi waxaa ii imanaya salawaatullahi wasalaamu calayhi laba walaalo ah ayaa ii imanaya waa laba gabdhood walaala laba wiilo walaala wiili gabar walaala waa iimaanka oo familigan ka mid ah anigu ma qiimeeyo qabiilka aabbayaalka awowyaalkan dhintee lagu faanayo waxaa uurkaygu ku weyn waa walaalkan iimaaniga ah laba walaalaa ii imanaya mid baa aftahan ah ha oo laakiin dhaalim ah oo dulminaya walaalkii sabarloogooyinuu wataa shahaadooyinu wataa dhul ama dhaxal ama waxbuu wataa ha walaalkiibuu rabaa inuu ka qaato wuxuu ku kuleeyahay dowladdaa ii goysay waa kan sharci baan wataa sabarloogaan wataa dhulka anaa le guriga anaa le ganacsiga anaa gaariga anaa le ceelkan anaa le beertan anaa le caddayn ma haysataa waa ta caddaynta annaga daahirkan xukunaa soo maa ha waa tana caddayntii caddayntanna isaga ma leh laakiin kii miskiinka ah dhulka lahaa ma hadli karo caddaynna ma wato maxaa yeelay daalimkan aftahanka ah ee wax dhacaya walaalkii dulminaya aabihii baa madaxweynaha ah walaalkii baa madaxweyne ah wasiir ah xildhibaan ah ya oo jago sare dawlad ka haya kaasuu hoos galay dhulkii baa loos keenay maxaakimteenan ilaa waa taqaanaane markiiba waxaa dhacaya wuxuu yihi walaala ii imanaya markaasay isdulminayaan mid baa cadeen wata kaasaan xaqii u goynayaa shahaado maa wadata ha okay dhulka adaa iskale gaariga adaa adaale beerta adaa adaale ceelka adaa leh ya laakiin ogow sidaa kuugu xalaal noqon mayso ha annaga daahirka un baanu xukunnay laakiin saraa'irta ama qalbiga xaqiiqada waxaa xukumayo waa alle allaha dhahaya wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama allah maalinkaa weyn yah miisaan caadil ah ayaanu dhigaynaa marka qofkan walaalkii xaq uu walaalkii leeyahay aan u gooyo aftahannimadiisa iyo shabarloogooyinkiisa iyo laysimadiisa darteed iyo caddaymaha uu la yimid ee beenta ah aan ugu gooyow fa inamaa hiya qicatun min annaar waxaan kuu gooyay gaari iyo guri iyo beer maahe waa gabal cadaab ah faliya'khudhaa aw liyatrukhaa ama ha qaato ama ha ka tago ma qaadanaysaa guri baad waa kula doodaysaa wuu soo qaxay wuu ka soo tegay waad dulmisay inaa u ilaalin siday ahayd walaalkaa markuu kaa tago oo la cayriyo ibliis intuu idin dhex galo dad qaar ay cayriyaan guryihii cabsi laga kala tago beerihii laga tago baabuurtii gawaaridii hantidii laga taga walaalka haray maxaa looga baahan yahay inuu ilaaliyo inuu difaaco inuu u dhowro waa ammaano waa xaqa walaalka cararay uu kugu leeyahay ha inaad u ilaalisid bay ahayd na inaad dhaacdid haddaad qaadatid waxaad qaadatay waxaa maahe waa gabal cadaab ah ha qofki damiir leh oo xusuusan walaaltinimadu waxay tahay haqa ha ka tago kaan xusuusneen oo addoon ibliis ahna waxaa la yidhi ha qaato ha marka addoomo ilaahay baynu nahay ideelkeen soomaa rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu alayhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman war walaalkaa u gargaar walaalaad tihiin walaalku waa inuu walaalka kale u gargaara haddii la dulmiyey iyo haddii uu wax dulminayo labaduba inaad u gargaartidaa la rabaa saxaabadu waa yaabin ninka madluumka ee la dhacay waaba la gartay xaqiisaa loo dhicinayaa waa lala duulayaa waa loo gargaarayaa laakiin ninka wax dhacay see loogu gargaarayaa isagaaba daalim ahe gacantiisaa la qabanayaa joog ayaa laleeya waa walaashaa ha dhicin tacaayan waa walaashaaye gabadha wax xamanaysa waa in gabadha kale ag fadhida ay dhahdaa na ilaahay ka baq waa walaashaa u gargaar walaasha ha qabo ha xamanin dheh isha ha u qalloocinin sanka ha u buurinin dhegta ha u dheeraynin daa xoolaheed gacanta ha u taagin ha xamanin u dambi dhaaf weydiiye cafi walaashaa daa waa inaad qabataa maxaa wacay waa xaqa walaasha maqan ee la xamanaya ay kugu leedahay ha iyo qofka waxamanaya xaqa uu kugu leeyahay inaad joojisid a aad dhahdid kaana u gargaar tanna u gargaar bi-adaas ka warramay jawigaas ilahay baad ku dhaariyey waa jawi aada u wanaagsan sidaasaa la rabaa gacmaha in laisu qabto ha familigan lama rabo cuqdad inay kala dhex gasho marka la leeyahay ukhuwada iimaanka aan ka hadlaayo tii hoose ee aabbayaalka ee dhowaa maxaa umalaysaa owlay sii tahay meesha maba taallaba mana aha in walaalka dhiigga iyo nasabka uu cuqdo u qaado walaalkii kale taad uurka hooyadaa kasoo wada baxdeen xaggee joogtaa laa ilaaha ila allah taas waxaaba ku xiran raximnimadii iyo biri waalideynkiibaa ku xiran ma goyn kartid walaashaa ha walaashaa ma goyn kartid xataa walaashaa haddii ay tahay adduunka gaal hadday ku tahay adduunkaad ku xiriirinaysaa wanaaggi iyo baarinimadii waa lagaa rabaa hooyaa ah ugu samaynayso walaasha laakiin aakhiraadan ku xiriirinaynin wixii ah diin baadan ku xiriirinaynin ha intaasna waa inaad hanuunka iyo ilaahay baridi ducadii aad ku kabtaa ilaaha walaasha iisoo celi walaalka iisoo celi lama rabo walaalaha xumaan inay kala dhex galaan maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu ku sifeeyey muminiinta caaqiliinta ah muminiinta ilaahay u dhow adduun iyo aakhiro kuwa ilaahay doortay kuwa rasuulka ilaahay jecel markuu rasuulka matalayay wuxuu yihi mathalu lmu'miniina ha muminiinta mithaalkoodu ma aha muminiintao dhan familigan halkaan reer way kala sareeyaan wa rafaca bacdakum fawqa bacdin darajaat ilaahay baa dhahaya barkiin barka kaleanu ka sarraysiinay eeg barka kale aanu ka sarraysiinay maxaa laysaga sarreeyaa waa tan wax laysaga sarreeya rasuulka inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ficilka iyo camalka isku caqli ma aha mu'miniinta halka reer ah isku waxbarasho maaha isku dadaal maaha isku faham ma aha waa la kala sarreeyaa soo maaha kuwa ugu sareeya waa kuwan waa kuwuu dhahaya mathalu lmu'miniina mu'miniinta mathalkooda kuwa sareeya ee ugu sareeya ilaahay rasuulkiisa jecel mathalkooda waxa weeyaan fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'ir ljasadi bاsahri wاlxumaa laa ilaha ila allah maelkooda jacaylka ay isjecel yihiin ay isu xiriirinayaan hadiyadaha isu geynayaan siday isugu naxariisanayaan siday isugu turaayaan lutfiga naxariista qalbi jileeca garabkoo la raariciyo laysaga warqabo oo maaragtay laysugu isugu duceynaayo waa hal jasad ah milyan bilyanka iyo intaasoo milyan ee yani int milyaarka muslimiinta adduunka jooga waxaa la rabaa hal jasada inay noqdaan sidii boqolaalkii kun ee rasuulka la noolaa salawaatu llahi wasalaamu calayhi ee hal jasada u ahaayeen hal jasad ah siday isugu naxariisanayeen isugu turaayen waa hal jasad hal jir oo kale weeyaan ha haddii jasadkan xubin ka mid ah saddexda boqol iyo lixdanka xubnood ee jirku ka kooban yahay xubin ka mid ah haddii uu xanuunsado xubnaha kale oo dhan ma seexanayaan ma seexan karaan maxaa wacay walaalkood xubinkii kalaa xanuunsan dhegtii baa xanuunsan jirka intiisa kale seexan maayo gacan baa xanuunsan inta kale seexan mayso il baa xanuunsan inta kale ciddidaa hadday xanuunsan tahay jirka intiisa kale ma wuu qandhanayaa qandhanayaa wuuna soo jeedaa wuu dhafraayaa wuu la taahayaa ah ayuu leeyahay wuu la ooynayaa sidaas oo kalena lagu misaali annaga ya inaan noqonaa loo baahan yahay muminiinta dhabtaa ah, waa kan reerka aan ka sheekaynayo waa kan almuminu wuxuu leeyahay xabiibka salawaatu llahi wasalaamu aleyh haddana isagoo reerkan ka sheekaynaya yaa ilaahw reerkan naga mid dhig reerkan ilaahw nagu noolee ilaahow reerkan nagu dil reerkan dhexdiisana ilaahw nagu soo saaro maalinka qiyaama reerkan almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa muminka muminka kale wuxuu u yahay dhis kaabaya xoojinaya yashuddu bacduhu bacdaa dhagxaantan dhagaxba dhagax kaleu xoojinayaa dhisba dhista kale xoojinaysaa soo maha sidaasoo kale loo baahan yahay walaalku waa in walaalka kale uu u noqdaa xoog u noqdaa udub dhexaad tiir waa inuu u noqdaa waa inuu xoojiyaa saddex walaal hadday meel joogaan waxaa la rabaa inay ka awood badan yihiin intaasoo maaragtay keyrkood ah taasaa loo baahan yahay sifada waa taa wanaagsan ee laynagu tilmaamay ha madrasada maanta waxaan ugu talagalay orientation ha orientation inay no yani waa ogsoon tihiin marka oroba la aadayo sponsorinta lasoo dira inta la baaso i o m marka la maro intaan wadankaa reer galbeedka la aadin maxaa dadka loo furaa orientation wacyigelinaa loo sameeya saddex beri qofkaanan tegin waa la reebayaa subax walba gabar kaleesoo waraaqo wadataad arkay ordays wiil ordaay waa salaada subax marka la tukanayo laga yaabo salaada xataa inuusan tukan intee orientationa un socdaa america la ii qaadayaa wacyigelin maxaa la barayaa waxaa la barayaa meeshay u socdaan dhaqankeeda iyo sidii loogu noolaan lahaa iyo sidii iyo sidii war taa waa adduun muaduun laakiin madrasatu muxamed sal allahu alayhi wasalam waxaad arkaysaan wiilashii dhalinyarada ahaa ee wadada liibaanta waxa ay sameynayeen orientation a culimada ay idiin keeneen waa ka madaxi allaha barakeeye sheekh maxamuud muasasat lixsaan waktigiisii maanta halkaan uu fadhiyaa kalimaadkii u dhahay waad maqlayseen orientation guryaha maxaa laidinkaga keenay waa wacyigelin orientation waxaa laidii sheegaya waa maxay ay madrasadu idiin sheegayso waa sidaad ugu noolaan lahaydeen adduunka ha sidaad ahaan lahaydeen sida la rabo inaad isugu naxariisataan sidaa la rabo inaad isugu eh, waxqabataan aad u midowdaan aad u waajahdaan mushkilaadkiina ya sida la rabo inaad xoog u yeelataan wacyigelin dhan walba ah ha wuxuu kaloo leeyahay xabiibkeena salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi war reer yahow reerkan walaalaha ahaw oo iimaanka ku walaaloobo laa xadiisku waa saxiixeynka weliba lafdiga muslim baa leh laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaatacuu wakunuu cibaad allahi ikhwaana laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaath ha isu caroonina gabadhu yaanay gabadha kale u caroonin maxaa wacay laa takdab walaka aljanna xabiibkaa ku dhahaya qaar kamida saxaabada radi allahu sal allahu alayhi wasalam ha ha isu caroonina carada xaggee ka imaadaa waa ibliis maxaa la rabaa markuu kugu taabto acuudu billahi min ashaitaan rajiim haddaad taagan tahay fariiso haddaad fariisati adad haddaad fadhiday seexo kac weysayso qabayso maxaa wacay waa dhimbil dab ah ayuu uurkaaga geliyey ha soomalidan arag buu yidhi rasuulka salawatullah wasalaamu aleyh qofka markuu xanaaqo indhihiisu say noqonayaan guud dhimbil buu ku shidaayaa baanzin buu ku daarayaa ibliiska war ibliiska kuu naxariisan maayo ha ku naxariisan maayo marka waxaa dabka maxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa markiiba waa la weysaystaa madaxaa la qoystaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim walaasha markaasaa la cafiyaa markaasaa ilaahay loo baryaa qalbigaaga markaasuu waasac noqonaya soo ma ogid marka qalbigaagu waasac noqdo xataa cimrigaagaa dheeraanaya irsaaqdadaa ilaahay barakaynaya soo ma ogid dadka qalbiyadooda ciriiriga ah ibliisku uu dhistay cushcushka ku samaystay qalbi madoobaad cimri gaabad ciriiri ayay ku jiraan iyo caayirnimo dhaqsana way dhimanayaan soo ma ogid noloshaa ilaahay ku ciriirinaya maalin walba way xanaaqsan tahay sheekhow saasaa la yeelay reerkaygiibaa igooyey kanaa igooyey kanaa igooyey kanaa iga cararay kanaa icaayey kanaa si xun u eegay kanaa ifogay ciriirigaas fiiri ilahay baa idinku dhaariya caafi haysu caroonina la yidhi haysu caroonina caradu waa ka mamnuuc reerkan reerkan caro mati ma imanayso ma soo dhexgelayso ma yaqaana wax caro la yidhaahdo hana isxasdina ayaa la yidhi marka caro markuu timaado kadib ayaa xasad ku imanaya ah, ani saa tiri soomaha ay noo tahay inay ka goysay rabtaa xarashay u qaadaysaa xarashay u haysaa e arsiyay rabtaa ha walaa tadaabaruu marka laisxasida maxaa imanaya ma laysu soo dhawaanaya haysu dubur jeedinina qof walba kakale yuusan ka tegin markaa kadib marka laisu dhabar jeediye maxaa imanaya de waa la isgooyey xiriir ma jiro walaa taqaatacuu ha isgooynina intuba waa amar xabiib ku salle xabiibka ale salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa inta ummadeena haysata afartaa layna leeyahay iska ilaaliya cidda loo sheegayo waa kuwe kunuu cibaad allahi ikhwaana waa addoommada alle rasuulka lama hadlaya addoommada ibliiska ha addoommada alle waa kuwa la laleeyahay ha isu caroonina ha isxasdina ha isu dhabar jeedinina ha isgoynina laakiin inta intaaba samaynaysa waa addoomo ibliis haddaad aragtaan gabar gabadha kale u caraysan ama xasdaysa ama goysay ama u dhabar jeedisay oo aanan salaamaynin waxaad ogaataan ficilkaas ibliis bay ku caabudaysaa ee ugu dhawaanaysaa ilaahayna way kaga fogaanaysaa ilaahay naga fogeeyo ilaahay dabeecadda haynaga fogeeyo wa kunuu san san ahaana marka haddaynan isgoyneyn isu carooneyn isxasdeyn is maaragtay dhabar jeedinayn seen u dhaqanaa diinteenna waa hayeelin iyo yeel ha hayeelin hayeelin hayeelin hadii lagu dhihi lahaa waaba caajisti lahayd e maxaan samaynaa waa lagu sheegayaa wa kunuu cibaad allahi ikhwaana addoommo alle oo walaala ah noqda maartan addoommada alle waa kuwaa sifadoodu laakiin ha noqonina meesha waxaa ku jira addoomo ibliis oo cadaawad isu ah oo is isu caroonaya isgoynaya isxasdaya isdhabar jeedinaya ha noqonina walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaath laa ilaha ila allah ummadeena fiiriya xalaal uma aha umana banaana walaal familiga mid ah inuu walaalkii kale ama walaasha inay walaasheed kale ay ka tagto oo ay ka haajirto in ka badan saddex cisho haddii ibliisku waxyar idinku taabto maalinka uu idinku taabto aad careysan tahay maalinka aad ka fikiraysid warwaa sidee maxaa i helay iyo maalinka dambe aad usoo laabanaysid intaad ilaahay ka cabsatid ya saddexdaa cishaa lagu ogol yahay maalinka afraad haddaad gaadhid malcuunad ayaa tahay walaashaa haddaad maalin afraad ku gaadhid adigoo uur u uur xun wallaahi malcuunad baa tahay sidaa haddaad ku dhimatidna addoon ibliis baa tahay la soco war walaalkan lama ogolo baruurta uraysa lama ogolo in lagu daayo markiiba in laga bixiyaa la doonayaa fa aslixuu bayna akhawaykum weliba lafdi kale wuxuu ku darayaa weliba labada walaal saddexda cisho oo ay weliba is arkayaan oo ay kulmayaan kan walaashu ay ka jeesanayso walaasheed kale walaashanna ay walaasheed ka jeesanaysa suuqaa la isku arkaaya a indhaha la isku huufaaya ya indhaha laisku isku gubaaya sanka ayaa la isu buurinaya ya garabkaa la isku qaadayaa qaarkood waaba ismaba arka agga markay aragtay ka laaban hoose uduge xaggaas ka jeesanaysaa ficilka hadduu socdo saddex cisho in ka badan malcuunad weeyaan lama ogolo markiiba maxaa la rabaa gabdhaha kale ee arrinka og he fa aslixuu bayna akhaweyn markiiba inaad ku degdegtaan oo aada islaaxisaan weliba waxaa la yihi labadaas ruux hadba kan mubaadaro sameeya oo u degdega walaalkii oo islaaxiya qalbigiis hagaajiya oo walaal raalli iga ahow maxaa dhexdeena yaalla dhaha qofkaasaa wuxuu ka khayr badan yahay qofka kale way kala fadli badan yihiin soomaha labada ruux ya kan salaanta ku hormaraa ka fadli badan kana khayr badan ilaahayna uga dhow kan kale marka noqo adiga kan ilaahay u dhow kan khayrka badan noqo ummadan reer halkan qabiil ilaahay wuu kala sarraysiiye kan sarreeyo noqo kan sarreeye waa kan qalbigiisa aan carogelinayno walaashii iyo walaalkii aan u caroonin waa kan aan xasdayna xasadka ka ka tirtiraayo oo xasadka ka fogeynaya laabtiisa waa kan aan u dhabar jeedinaynin waa kan aan gooynaynin waa kan haddana haddii ibliis dhexdooda wax uun dhigo markiiba salaanta bilaabaya wanaagga bilaabaya waasilka muxuu yihi xabiibku salawatu llahi wasalaamu alayh wuxuu yihi waa kan <clears throat> waasil ma aha kan marka la xiriiriya un wax xiriiriya hadiyada loo keena geeya marka la salaamo wax salaama marka la dhunkada dhunkada marka loo sheekeeya u sheekeeya mar yani ma aha ka ka dabeecadda insaankaaba waxay keenaysaa gacmo maxaa la yidhi gacmo isdhaafay ayuu gacal ku jiraa ha laakiin waasilka dhabta ah ilaah iyo rasuulkiisu jecel yihiin waxa weeyaan ee ajirka badan la siinaya aakhiro liibaanayo waxa weeye kan marka la gooyo xiriiriya marka la gooyo oo habaryartii eedadii walaashii walaalkii xataa waalidki markay gooyaan nooga bax guriga la yiraahda markaas aanan caroonin oo xiriiriya marka wax loo diido wax siiya marka la caayo wax ammaana cagsiga maxaa wacay meesha ibliis baa lala dagaalamayaa ibliis baa meesha laga saaraya marka maxaa loo baahan yahay waasilka marka waa kaa haddii lagu gooyo xiriiri ilaahay aayad rasmiga ah noogu sheegay oo dhahaya idfac billatii hiya axsan ha adiga haddii lagu xumeeyo xumi walaal kama soo baxdo mu'min wax ma xumeeyo qalbi mu'minna wallaahi in aan xumaan iyo iyo xasad iyo gooyn iyo inaanay kasoo baxaynin maxaa waca mu'minka waa tayib ilaahay baa jecel wax wanaagsan unbaa soo baxa af iyo adab laakiin ibliis baa jiroo marmar wax tuuraaya laakiin waxaa la raba muminka inuu markiiba ka shaqeeyo haddii walaalka uu ku xumeeyo ma xumaynaysaa maya sida wanaagsan adiga faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ninka markuu ku goobay aad xiriirinaysid markuu ku caayo aad ammaanaysid markuu wax kuu diida aad siinaysid ninkaa isaga ah ee aad sidaa u daba socotid wallaahi walaalkan kuugu dhow oo ugu jacayl badan baad noqonaysaa marka sidaasaa loo baahan in lagu noqdo walaalayaal cumar ibn alkhadaab ayaa wuxuu leeyahay dad waxaan ugu jeclahay axabu nnaasi ilaya man ahda ilaya cuyuubi ha walaalaha waxay isku leeyihiin waatan ay isku leeyihiin waatan waxay isku leeyihiin haddii walaalku yaro khaldamo oo walaalku xoogaho wax ku taabto ama isagoo yaro laak in walaalka kale markii unsur akhaak daaliman aw madluuman inaad u sheegtid no sidaan ma aha walaalkaasaan maxaa u yeeshay walaashaas sidaan no se ula hadlaysa walaalkaa way soo ma ogin iimaankii aawe ya war ibliiska iska naar ha markiiba inaad wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay adduunka qofka ceebtayda ii sheega ayaan ugu jeclahay cumar ilaahay ka bad qofka idhah cumar ibn cabdilcaziizna wuxuu leeyahay radi allahu canhu wa kaa cumar ibn khataab buu ahaa cumar ibn ibn cabdilcaziiz khaliifkii shanaad wuxuu leeyahay uu ku leeyahay la taliyihiisii ama khaadimkiisii musaaxim wuxuu ku leeyahay war niyahow garabkayga soo istaag mar walbo aan dad la hadlaayo garabkayga soo istaag afkayga iyo ficilkayga fiiri ha ifiiri e haddaad aragtid inaan waddada ka leexday sawaabkii iyo wanaaggii aan ka leexday in yaroo dulmiya ah, haddaad aragtid in aan ka leexd inaan u leexday haddaad aragtid oo aan khaldanahay faraqa ijiid weliba si tartiiba ma aha xoog i jaf jaf jaf jaf isii ha ixusuusi e aan argagaxa iga nixi ayuu leeyahay haddaad aragtid ya oo waxaad tirahdaa ittaqi illaaha yaa cumar fa inaka satamuut waad dhimanaysaa qabri baa ku sugaaya qiyaam baa ku sugaaya miisaan baa ku sugaaya a idheh taasaan ugu jeclahay ibn sirin wuxuu leeyahay radi allahu canhu wa waa taabiciintii dadki ugu waaweynaa taabiciinta familigaanu ka hadlaya familiga ilaahay keliya kama hadlin ya familigan walaalka ah ilaahay keliya kama hadlin rasuulka keliya kama hadlin saxaabada keliya kama hadlin bal taabiciintii baa ka hadashay qof walboo wanaagsan baa ka hadlaaya wuxuu leeyahay walaalkaa haddii wax uun kaa soo gaaraan u cudurdaar war haddii lagaaga keeno ya heblaayo waxay ku ma maqashay u cudurdaar ha dhegaysanin marka hore laakiin dhagahaga haddii uu ibliis soo gaarsiiyo shayaatiinulinsi ilaa way shaqaynayaan waxaan social mediaha ah oo dhan baa ilaa iyagu isticmaalaane haddii xumaan shar shay uu walaalkaa lagaa soo gaarsiiyo u cudurdaar hal ilaa sabciina cudran toddobaatan cudur u cudurdaar cudurdaarka waa maxay waxaa laga yaaba inuu saas u yeelay inuu saas u yeelay inuu saas u yeelay inuu saas u yeelay u cudurdaar wanaagga xaggiisa u qaad haddii aad toddobaatan cudur intaa cudurdaar intaad u samaysid aad waxba u weydid waxaad tiraahdaa waxaa laga yaabaa eh, si aanan aqoonin inuu u yiri cudurdaar aanan aqoonin ya anigu garan maayo laakiin in sabab un uu u dhahaa laga yaaba u cudurdaar ha u cudurdaar mid kalena wuxuu leeyahay haddii ha u malaynin walaalkaa warka kaa soo gaarayaa shar ha u malaynin allahu akbar qalbiga idilaaciisa hadalkaa wallahi qalbigu idilaaciyey walaalkaa iimaanka walaalkaa halka qabiil aad tihiin walaalkaa haddii ha u malaynin haddii xumaan ay kaa soo gaadho waa xumaan cad oo la arkaaya cay la arkaya oo cad sariix ah hadday kaa soo gaadho ha u malaynin shar inay tahaye inta aad u heli kartid wanaag inaad u leexisid dhanka wanaaga intaad heli kartid ya ha u malaynin shar eeg sida qalbiyada loo ilaalinaya qalbiyada allah inoo ilaaliyo qalbiyada allah inoo ilaaliyo waxaan kusoo khatimaya xadiiskan uu warinayo muslim imaamu muslim oo uu leeyahay xabiibkeena salawaatu wasalaamu calayh isagoo la hadlaya familiga oo dhan reerkan sharafka leh ee iimaanka ilaahay ku sharfay ku walaaleeyey reerkan walaalaha ah la yidhaahdo walaal ilaahay u bixiyey isagoo la hadlaya ayaa wuxuu ina leeyahay xabiibkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayh ku saliye laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu ha ah, janno geli maysaan war hadafkiina waa intee hadafka ugu dambeeya waa intee janno ma wax kalaa jira aakhiradi la tago wa fariiqun fi ljanati wa fariiqun janno geli maysaan ilaa aada familiga soo gashaan si dhab ah aada usoo gashaan wallahi reerka ilaa aada xubin ka noqotaan si dhab ah aada uga noqotaan reerkan mu'miniinta walaalaha ah ha kana noqon maysaan mu'min dhab ahna noqon maysaan ilaa aada isjeclaataan marka jannadeenii waxaa lagu xiray inaan isjeclaano gabadha ay gabadha kale jeclaato ay u cudur daarto xumaan aan looga keenin aanay u caroonin aanay duu u dhowr jeedinin aanay xasdin aanay goynin jannadeenaa ku xiran jannada qaaliga ah intan yaraa ku xiran inta lagu xiray waa dagaal inaad la geshid ibliis diyaar ba utihiin ibliiska inaad la dagaashaan inaad la jihaadaan inaad isjeclaataan reerka midaysaan qabiilkan aad ku faantaan aad baan idinkugu faanaa dhalinyarada waxa wallaahi reerkaygii iyo ciyaalkaygii aan uga soo tegay waa jacayl aan idin qabo allah idin jeclaado adduunya aakhiro allah idin jeclaado wax kalena idinkuma jecele adduunyo idinkuma jeclaanin aakhira idinku jeclaaday waxaan idinku jeclaaday waa ilaahay dartii maxaa wacay sheekhu siduu sheegayey labada toddobada la janaynayo toddobada harka ilaahay fariisanaya waxaa kamid a ah laba ilaahay dartii isu jeclaatay laba ilaahay dartii isu jeclaatay waxaan maanta qirayaa in aan idiin jeclahay raggiina iyo dumarkiina ilaahay dartii in ilaahay inaga yeelo kuwa harsada harkaa maalinka harka kale aanu jirin harka ilaahay mooye maalinkaa qadarkiisa waa taqaanaan konton kun oo sano oo qoraxda halkaa lasu keenayo har aanu jirin geed aanu jirin dadkaasaa saaxiibada ilaahay dartii ku saaxiibo ayaa halkaa la geynaya ilaahay hayna walaaleeyo waxaan idinkula dardaarmayaa madrasadu idinkula dardaarmaysaa xataa wadada liibaanta muasasat lixsaan dadkan khayrka isu kaalmaystay idaylkeen nafsadaheena ugu horeeya idinka keliya ma aha dardaarankeenu waa inaan isjeclaano jacaylkana jannadaas ya ayaa inooga xiran ilaahay waxaan ka baryaayaa inta aada maqlayseen ilaahay haynagu anfaco ilaahay haynagu anfaco khaalisan liwajhihi allah inooga yeelo kuwa u baxsada maalinka qiyaama allah inaga yeelo muraad baad leedihiinoo waa ogahay insaanku waa baahi badan yahay waa faqiir faqiir muraadkeena allaha sahlo muraadkeena allaha sahlo kiina khaaska kiina caamka allaha sahlo gabar walboo xanuunsan ilaahay ha caafiyo ilaahay ha caafiyo xubnaheeda allah u caafiyo qalbigeeda iyo ruuxdeeda allah u caafiyo daahiran wa baatinan allah u caafiyo inta naga maqan ama ina maqlayso ina eegayso ilaahay waxaan ka bari inuu ilaahay caafiyo cisbitaaladaa lagu jiraa in ilaahay ka soo saaro bukaan socodi bukaan jiif ilaahay ha caafiyo ilaahay waxaan ka bariyey fahamkii baa naga khaldan fahamkii baa naga adag albaabadu waa xiran yihiine fahamka allah inoo furo fahamkii aynu diinta fahmi lahayn allah inoo furo xifdiga allah inoo fududay inaan xifdino qur-aanka diinta waxyeynka ku dhegeliya goosdameedka gashta kuwii qabsado allah inaga yeelo ilaahay haynaga yeelo ilaahay haynoo yeelo ilaahay waxaan ka barya inta xiran allah soo daayo in badan baa xabisyada ku jirtay allaha kasoo saaro gaal iyo yani galbeed iyo dal iyo dal iyo dibadba waa la xiran yahay allaha kasoo daayo dumar baa xirana allaha kasoo daayo in badan baa dadkeeni ubad laga qaato waalidiinteeni allah usoo celiyo in baa lagu soo socdaay ilaahay ha ka celiyo ilaahay ha ka difaaco dad dadkii isugu jeclaa waa kala maqan yihiin dadkii isqabay dadkii isdhalay uh, dadkii wada dhashay dadkii jaarka ahaa dadkii dad isugu dhowaa waa kala tageen adduunya ku kala tageena ilaahay waxaan ka barya in ilaahay isu keeno iyagoo wada jooga adduunyadooda siiyo u barakeeyo in badan baa lunsane allaha soo celiyo in badan baa gaalowday ilaahay ha usoo celiyo diintooda rushdigoodii tubta toosana allah usoo celiyo gabar gabdhaha kamida ayaa aada u xanuunsan baa layihi ilaahay ha caafiyo caafimaad deg deg ah ilaahay ha caafiyo caafimaad aan ah, cudur ka dambaynin allah caafiyo qalbiyadeena hal allah ka yeelo hal allah ka yeelo berisamaadkii dalkeena allah kusoo celiyo soomaaliga xataa waa la isku haystaa marmar berisamaadkii dad baanan aqoonin oo aanan fahmaynin oo u malaynaya yani dulmigii waagii ilaahay soo celiyay inaan leeyahay berisamaad waad garanaysaan soo maaha waa wakti wanaagsan oo ina soo maray intiina badan waad yaryartihiine aad baan idinkaga weynahay laga yaabee inaydan soo inaydan weligiin arkin berisamaad wax la yihahda berisamaad waa waa dugsi aan dhigan jirnay waa waxaana soo martay dugsi aan dhigan jirnay qur-aan maalinka aan ugu jeclahay ma aha maalmaha qur-aanka aan baranayo waa maalinta khamiisteelisfasaxaya ee usha laysku garaacaya laysu dirayo ma garaacan jeclaa may laakiin duurkaan aadi jirno kasoo goyn jirnay duurka waa nabad weeyaan roob baa da-aya waa meel qabow geedihii oo dhan baa wada dhalay oo mirihii wada dhalay duurkaasaa laga dhergaaya raashin ma u baahanaysid maanta ma la helayaa waktigaas wanaagsanaana soo maray oo la ciyaari jiray lisu qalbi wanaagsanaa wallaahi qabiil lama aqoonin qabiilkii sagaashankiiyaa noogu horreysay ikowgii markii lasoo qaxay dadka baydhabo kusoo karay baydhabo dhan reer baydhabo ahaan hal qabiilaan ahayn aad baan isu jeclayn dadka laba unbuu ahaa maay iyo maxaatiri unbaa la dhahay taasna waxaa keena waa luqada kuwaana maay ay leeyihiin kuwaana maxaatiriya laleeyahay intaas liskuma waa lisku waa laisku jeclaan jiray laisku xiriirin jiray soomaadan garan berisamaadkaasaa la yihahdaa markaan rabo inaan xamar aadno wallaahi sideed saac habeenimo toddoba saac habeenimo yaa saq dhexe ayaa basaska intaan iska lugeeya baska intaan tagaa ilaa ay xamar wax ku istaajinaya isbaarama jiri jira soo wakti wanaagsan maaha aan u jeedo waa taa ha la fidiyo sababtoo ah dad baa waxay igu haystaan axyaanan berisamaadkii sheekhama wuxuu ku wadaa waxbay wax xun bay u tiirinayaan berisamaadka waa kaa ilaahay waxaan ka barya war miyaynan u baahnayn waktigaas oo kale ya qaar ba waay ku leeyn waqtiga wadaadadii la xirxiray diyaaradu gadoomayeen la iscayrisanayey waagaas miyuu sheekhu nagu celin rabaa see ilaahay berisamaadkeeni ha noo soo celiyo wanaagsanaa ilaahay berisamaadka inoo soo celiyo dhulkeeniina amnigiisa i amaankiisa ilaahay waxaan ka baryay inuu soo celiyo adduunka waa laba beri waa laga tegayaa ilaahay nagama tegsiyo ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu ka tagna rasuulkum ciise janat lfirdows allah isugu kaageeyo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu